alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeenani waa kii afartan iyo labaad ee ka mid ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin ou iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh juskii saddexaad baynu ku soo jirnay oo musanifku uu ku magacaabay itmaamu اlwafaa oo khulafaa uraashiduun uu kaga hadlahayay wuxuuna ka bilaabanayaa darsiganu maantay addarsu thaani walcishruun casharka labaatan iyo labaad nihaayatu mulki addarsu athaani walcishruun soo ma okay addarsu athaani walcishruun darsiga labaatan iyo labaad nihaayatu mulkil furusi furus boqortooyadeedii meeshii ugu dambeysay iyo gabagabadeedii balaqa waxaa soo gaaray al axnaf ibna qaysin axnafkii ina qays ahaa anna yasda jirda melikal furusi furus boqorkeeda ahaa yuhiiru inuu kicinayo qowmahu tolkiisa oo dhiiri gelinayo oo caraabinayo liisticaadati mulkihi boqortooyadiisa soo ceshashadeedii inuu boqortooyadiisii soo ceshado fa ashaara wuxuu kula teliyey calaa cumara cumar buu wuxuu kula teliyey axnaf baa la talinaya biikhraajihi ninkaa bixintiisa min faarisa farisba ninka ha saaray saarabi ninkaas waxbuu qasayaa qasya labbuu wadaa marka faris ninka aan ka saarno wa mimaa kii waxaa ka mid ah qaala uu ku yidhi hu asaga licumara cumar hadallada cumar uu ku yidhi axnaf ibnu qays waxaa ka mid ahaa innahum qolyahan reer faaris laa yazaaluuna ka zuuli maayaan yusaajiluunana inay nala barbardhacahayaan oo nala dagaalamayaan maadaama intuu jiro mulkuhum boqortooyadoodu fiihim dhexdooda boqortooyadoodu intay jirto inay dagaalamayaan nimankani ka zuuli maayaan wa huwa ninkaanina alladii ka weeye yaamuruhum faraya biqitaalina la dagaalankeena ninkaasaana ka dambeeya fal nasix aan soconno fii bilaadihim dhulkooda dhexdiisa xataa nusiila ilaa aan ka zuulino hu ninkaas can farisa ree faris oo wanukhrijahu aan ka saarno hu asagaba min mamlakatihi boqortooyadiisii meeshu ka taliya baan ka saarno oo wanaqtaca aan goynoo jarno rajaa'a ahli faarisa ree faaris rajada ay ka qabaan minhu ninkaas fa qaala cumaru cumar baa wuxuu ku yidhi lahu axnaf ibnu qays sadaqta aleylahi run baa sheegtay ninkaa waa in meel la saaro uma jahaza wuu diyaariyey cumaru cumar aljuyuusha ciidamadii linsiyaaxin lil lilinsiyaaxi socod ayuu u diyaariyey fii bilaadilfurusi furus dhulkeeda la socdo walqadaa'iyo in laga takhalluso calaa dasaa'isi malikihim boqorkooda waxyaaluhu aasayo xun oo sunta iyo wabaayada oo loola jeedo cadaawada iyo dagaalada iyo dagaal oogidda iyo waxyaaluhu wado wa kaana waxaa ahaa min alquwaadi ciidamada hogaamiyaasha ah oo muslimiinta alaxnaf ibnu qays ayaa ka mid ahaa fasaara wuu la socday bijeyshihi ciidankiisii ilaa khuraasaana khuraasaan xaggeeda liqitaali meliki lfurusi furus boqorkeeda la dagaalankeeda walamaa goortii calima uu ogaaday melikulfurusi furus boqorkeedii biqurbi jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii dhowaanshihiisa markuu ogaaday araada wuxuu doonay an yahraba inuu cararo biamwaalihi xoolihiisana ula fakado famanaca manaca waxaa u diiday hu asaga xoolihii ahlu khuraasaana reer khuraasaan baa u diiday wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu asaga saalix la hum muslimiinta fa innahum ayagu ahlu diinin waa dad ahlu diin ah ha dhaqaaqin xoolaha la fakan joog meeshaada nimanku ha yimaadeen heshiis la gal falam yaqbal muusan yeelin nusxahum taladoodii wa haraba wuuna cararay ilaa farqaanata meesha farqaana la yihahda ayuu u cararay taxta ximaayati maliki turki boqorkii markaa turkiga haystay ayuu magangelyo isugu dhiibay taxta ximaayati meliki turki turkiga boqorkeedii ximaayadiisa iyo ilaalintiisa wasaalaxa wayla heshiiyeen ahlu khuraasaana reer khuraasaan al axnaf ibna qaysin ayay la heshiiyeen wa dafacuu waxayna u dhiibeen ilayhi xaggiisa amwaala yasdajirda ayayna u dhiibeen ninkii boqorkaa xoolihiisii melikilfurusi furus boqorkeeda ahaa asilatun su-aalo maadaa maxaybaa balaqa soo gaaray alaxnaf ibna qays maxaa soo gaaray ninkaasu inuu ciidan diyaarinayo wa bimaadaa maxaybuu ashaara kula taliyey axnaf calaa cumara cumar radia allaahu canhu wuxuu kula taliyey ninka in laga faaidaysto faris laga saaro maadaa qaala muxuu ku yidhi alaxnafu cahnaf licumara cumar muxuu ku yidhi inay naga daba wareegayaan oo nala dagaalamayaa ka zuuli maayaan maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumar waa u rumeeyey waana ka dhabeeyey maada facala muxuu sameeyey al axnafu axnaf muxuu sameeyey ayib <clears throat> haddee axnaf ciidankiibuu la baxay maadaa facala muxuu sameeyey melikulfurusi boqorkii reer furus xiinamaa wakhtigii calima uu ogaaday biqurbi jeyshi lmuslimiina muslimiinta ciidankooda dhowaanshahooda inuu la cararo xoolihiis iyo nafti ayuu dabcan maadaa qaala maxay ku yidhahdeen lahu asaga ahlu khuraasaana ah reer khuraasaan bixi maysida nimanka xoolo kula heshiye maadaa xadada maxaa dhacay bacda daalika markaa kabacdi asagiina wuu fakado turki wuu iska dhiibay qolyihii kaleetana heshiis bay galeen addarsu athaalithu walcishruun darsiga labaatan iyo saddexaad khulaasatu siirati cumar bni alkhadaab cumarkii ina khadaab ahaa qaabnololeedkiisii gebagabadeedii kaana cumaru cumar wuxuu ahaa mutaxalliyan mid isku qurxiya oo ku tilmaaman biljasmi go-aan iyo walcasmi go-aan nin go-aan adag buu ahaa nin labalabayn badan oo labalabaca ma ahayne biاljasmi go-aan iyo walcasmi waxa weeyaan mowqif adag mutashadidan mid ku ad adag ayuu ahaa fi saalixi lmuslimiina muslimiinta dantooda wixii muslimiinta dan u ah inuu hirgeliyo aad ugu adadkaa iyo wasuluuki inuu la qaada bihim ayaga ila ariiqin ila ariiqi wadada almuusili ee gaarsiinaya ilal khayri wadada wado kasta oo dariiqa sooxda gaarsiinaya uu la mari jiray kaana wuxuu ahaa cafiifan mid ka dhowrsada can amwaali lmuslimiina muslimiinta hantidooda ra'uufan mid u dhimrin badan buu ahaa biraciyati shacabkana aad buu ugu dhimrin jiray mutabasiran mid aada u eega ayuu ahaa bixuquuqihim xuquuqdooda mutafaqidan mid indhaindheeye ayuu ahaa shu'uunahum arrimahooda arrimahoodana wuu indhaindhayn jiray oo wuu firfirin jiray oo wuu ka warqabi jiray kaana wuxuu ahaa baciidan mid ka fog can ubahatilmulki mulki boqortooyada weynankeeda ubahada waxaa la yidhahdaa cadamada ragga boqortooyada isla weynankooda iyo faankooda iyo faaqfaaqdooda marka boqortooyada kibirkeeda wuu iskala weynaa ayib iyo wa kibriyaa'ihi weynankiisa boqortooyada kibirkeeda waa ubahatilmulki boqortooyada weynankeeda iyo wa kibriyaa'ihi isla weynankeeda laysa lahu cumar uma sugnaan xaarisun ilaaliye walaa xaajibun iyo washmaan waardiye mid kor ka waardiyeeyey iyo mid albaabkiisa dul taagan midna ma lahayn yu-ayidu daalika hoos wuxuu qabtay waxaa xoojinaya annahu asagu qadima almadiinata annahu amar yashaan iyo qadima waxaa soo galay dheh almadiinata magaalada madiino axadu cudamaa'i lfurusi furus kuwii ugu waaweynaa mid ka mid ah limuqaabalatihi cumar suu ula kulmo fawajada wuxuu helay hu cumar naa'iman isagoo hurda fawajada wuu helay hu cumar ninkii baa cumar helaya naa'iman isagoo hurda taxta shajaratin geed hoosteeda walxaal nacluhu kabtiisuna taxta ra'sihi madaxiisa ay u taallo hoostiisaoo kabtiisaa barkinu ah fa duhisha waa wareeray ninkii gaalka ah wa qaala wuxuuna yidhi xakamta waad xukuntay dadkii fa amanta waad aamin gelisay fanimta waad seexatay yaa cumaru cumaru dadkii baad ammaan u horkaseeday cadaalad baad ku xukumtay lambar afarkaana wuxuu ahaa yakhtaaru mid doorta alwulaata dadka xilalka qabanaya iyo walcumaala shaqaalaha wuxuu ka dooran jiray min ahlidiini dadka diinta u saaxiibka ah iyo walkifaayati kufilaanshaha iyo wanasaahati isdhowridda ay dadku iska dhowrayaan nin iska dhowra xoolaha muslimiinta xilbuu siin jiray iyo xuquuqda islaamka iska ilaaliya min hayri nadarin asagoon eegaynin ilaa qaraabatin asagoon xigto eegayn ninkaan ma aw sadaaqatin ama saaxiibtinibo aw jaahin ama magac aw ghinan ama maal midna ma feerinayn qofkaanu xilkaan ma ka soo bixi karaa awooddeeda ma leeyahaa shaqadu siin jira kaana wuxuu ahaa yuraaqibu mid ilaaliya axwaala cumaalihi shaqaalihiisa xaaladahooda lambarba hoos idii ujeedaa ikhtaara cumaru cumar baa wuxuu doortay rajula nin oo min bani asadin ree asad ah ayuu doortay liyuwalliyahu suu ugu dhiba camalan shaqo fa jaa'a arajulu ninkii baa yimid liya'khuda suu u qaato alcahda ballanka fa dakhala axadun mid fa dakhala waxaa soo galay axadu awlaadi cumara cumar owlaaddiisii mid ka mid ah ayaa soo galay fa qabalahu cumaru cumar baa dhunkaday faqaala alasadiyu ninkii reer bani asad baa wuxuu yidhi atuqabilu miyaad unkanaysaa ibnaka inankaaga yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiyow wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa qabaltu ma dhunkan waladan cunug qadu weligay weligay ilma caruura macma siin mana dhunkan maxaan ka dhunkana fa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee innaka adiga binnaasi dadka aqalu mid ka yar baa tahay raxmata ninka xagga naxariista haatikeen cahdanaa ballankeenni soo ballan kulamuusan gelin inuu meeheblo uga soo shaqeeyo ii celiyo ballankaygii laa tacmalu ii shaqayn maysi lii aniga ii qaban mayse camalan shaqo abadan weligaa shaqo ii qaban mayse ninka ilmihiisa aan dhunkanaynin iyuu u naxariisanaya marka dadkao dhan eber buu ka dhigahaya idhaafi marka shaqadii waa ka ceshay shadiidan mid ku daran buu ahaa calayhim dushooda shadiidan mid ku daran baa waxaa loola jeedaa dadka shaqada u haya wuu dabageli jiray baaritaan buu ku samaynaya wuu la soconaya xaalkooda laa yatasaahalu ma fududaysan jirin fii amrin arrinkaasoo saqiirin yar aw kabiirin ama weyn walaa yasmaxu uma ogolaan jirin licaamilin qof caamilahoo shaqaale ah waa qof shaqada dowladda haya an yastabidda inuu la kale noqdo bira'yihi taladiis oo waxa weeyaan uu noqdo nin digtaatooriyahoo istibdaad samaynaya iyo digtaatoornimo as'ilatun su-aalo udkur waxaa sheegtaa maa waxa tacriifu aad ka garanaysid huu sheegaaba maagaba can cumara cumar fii casmihi go-aankii wa fii cifatihi dhowrsaanadii fii tawaaducihi tawaaduci fii ikhtiyaarihi doorashadiisa alcumaala shaqaalaha u dooran jiray fii muraaqabati alcummaali fii muraaqabati acmaali cummaalihi shaqaalihiisu shaqada ay hayaan ilaalintuu ilaalin jiray intaba wax ka sheeg addarsu raabicu walcishruun darsiga labaatan iyo afraad awwaliyaatu cumar cumar awaliyaadkiisi waxyaalihii ugu horreeyey uu qabtay bal fiiriya dhowrkan shay oo la yidhaha lagama horreyn alkhaliifatu cumar ibnulkhadaab madaxweynihii cumar ibnulkhadaab ahaa huwa asagu awalu man ruux kii ugu horreeyey weeyaanoo sumiya lagu magacaabay biamiiri lmu'miniin amiirulmu'miniin oo guud ahaaneed wixii lagu magacaabo asagu ah laakiin amiiruljeish iyo amiiru kada iyo waa jiri jire ma la fahmo amiirulmu'miniin waa ruuxii ugu horreeye lagu magacaabay kow wa awalu man ruux kii ugu horeeye weeyaanoo amara faray bitowsiici ilmasjidi masaajidka ballaarintiisa alxaraami ee xurmada leh iyo wa masjidi rasuuli rasuulka masjidkiisaba labadaa masaajidba dadkii waa ka yaraadeen hal ballaariya bu saddex wa awalu man ruux kii ugu horeeye weeyaanoo amara faray biwadci taariikhi taariikhda in la dejiyo la qoro min asanati sanadii laga bilaabo allatii taasoo haajar uu soo hijrooday fiihaa dhexdeeda alrasuulu rasuulku sala allahu aleyh wasalam ila lmadiinati madiina soo hijrooday taariikhda hijriga soo ma taqaanaa ruuxii ugu horreeyey oo dejiyay taariikhda hijriga oo yidha ha qolo hijradii rasuulkana ha laga soo bilaabo sal alla alay slam waa asaga waa garta afar wa awalu man ruux kii ugu horreeye weeyaanoo amara faray bitadwiini dawaawiin diiwaanada in la qoro addafaatir buugaagta lidabdi dakhli lxukuumati xukuumadda waxaa soo galaya si loo ogaado wa kharjiha iyo waxa ka baxaya wa towsiici almuratabaati iyo mushaarada qaybintooda calaa mustaxiqiiha kuwii mutaystay la siinayo waa dhowr qodob waagi horeeto ciidamada waa la bixi jiray ciidanka inta la qoro diiwaan loo sameeya magacooda dhan in la qoro waliga koox hebel iyo ciidan hebel iyo ciidamada magacyo loo waxa weeyaan magacyadooda la qoroo la sajilo waa ruuxii ugu horreeya oo sameeyey waagii hore waxa la ohan jira hala baxo iyo hala soo hadda ciidanka waaba kuu qoran yihiin intaasoo ciidan aan haysta dafaatirtuna waa bugaag bugaag baa loo sameeyey marka waxaa loogu talagalay dhowr qodob kow dakhli lxukuuma xukuumadda waxaa soo gelaya si loo dabdiyo lacag baa soo gelaya xoolaa la qaadaa askarta mushaar baa la siinaya kharjiha waa maxay dowladda wixii ka baxaya iyadana in la dabdiyo diiwaan baa loo sameeyey towsiicu lmuratabaat mushaarka ciidanku ay qaadanayaan si loogu qaybiyo calaa mustaxiqiha wa awalu lambar shan waxa weye wa awalu man ruuxkii ugu horreeye weeyaanoo aqaama dhisay oo joojiyey dowra diyaafaat martida martigelinta guryahooda oo wamala-ahaa ka buuxiyey bilarsaaqi cuntooyin liicaanati lmunqaticiin dadka socdaalka ahee kharashkii ka go-ay si loogu kaalmeeyo guryo waaweyn baa la dhisay martidaa loogu talagalay qofkii marka magaalada soo gale ee ah kharash la-aan iyo dhibla-aan gurigaasu iska tegaya waa lagu martiqaadaya waa la soo dhoweynaya wa awalu man ruux kii ugu horreeye weeyaan oo casa guureeyey bileyli hameenkii habeenkiibuu guuraynaya habeenkii dadku waa socon jireen waa ruux madaxweynaha ruuxu ugu horrey habeenkii buu lugeynaya saad isu leedahay madaxweynuhu wuu hurdaa buu hadhow soo dul istaagahay haye maxaa meesha ku hayse maxaad qabanaysee wixii khaldan buu qabanaya wixii saxan wuu dhiirigelinaya habeenkii buu soconaya marka casa uu guurayay bileyli habeenkii oo wacayana magacaabay alqudaata ragga maxkamadaha fadhiya ee qudaadka qaadiyaalka waa kuwa jiif qaadiga ayaanu naqaano oo watakhadaa samaystay beytan guri liamwaali lmuslimiin xoolaha muslimiintana guri u sameeyey wa kaana wuxuu ahaa iiraaduhu soo aroorintiisa min azakaati zakada iyo waljizyati xoolaha jizyada iyo wa khumsi lghanami hanamka waxyaalaha laga qaato oo khumuska ah iyo wa miraahi man ruux dhexalkii laa waaritha wax dhexlaay lahu asaga aysan u meelaha dakhliga iyo wax ka soo galaan halkaasay ahaan jireen wa kaana wuxuu ahaa iiraaduhu dakhligiisii wax soo gala min azakaati zakada kow waljizyati jizyada gaalada laga qaadayay wa khumsi lun hanaa'imi hanimooyinka khumuskoodii iyo qofkii cid dhaxasho la waayo wixii laga helay toddobo wa awalu mar ruux kii ugu horreeya weeyaan amara faray biwadci lbariidi boosteesho in la sameeyo linaqli rasaa'ili waraaqaha si loo qaado bayna anxaa'i lmamlakati boqortooyada caalamka dhinacyadeedoo dhan boqortooyada dhinacyada o dhan maxaa laga wadaa mamlakat alcarabiya macnaha mamlakadii iyo boqortooyadii waddanka ka jirtay oo muslimiinta ahaa mamlakatulmuslimiin iyo boqortooyada iyo xilkaa u hay dee asagu boqor ma ahayn madaxweyne caadilu aha khaliif buu ahaa marka waxaa jira meelo lagu soo aadiyo waraaqaha isagana waa loogu soo dirayaa asna wuu dirayaa meeshaa wuxuu uga horreeye sameeye weyaan asilatun udkur waxaa sheegtaa maa waxaa tacriifuhu aad ka garanaysid humaagaba min awaliyaati cumara cumar waxyaalihii ugu horreeya oo ku magacownaa limaada maxay buu amara u faray bitadwiini dawaawiin dawaawiinta in la qoro oo bugaag iyo wax la sameeyo limaada maxay buu aqaama u joojiyey dowra diyaafaat u istaajiyo o u dhisay kaalinta iyo guriga martida adarsu alkhaamisu walcishruun darsiga labaatan iyo shanaad maqtalu cumara cumar dilkiisii weye baynamaa wakti kaana uu ahaaday cumaru cumar yusalii mid tujinayaa salaata subxi salaadii subax balu fiirsada salaad subax buu tujinaya masaajidku ku jira id waktigaasaa dakhala waxaa usoo galay calayhi dushiisa abululu'ata almajuusiyu ninka abululu'a almajuusi loo yaqaano alfarisiyu ee ree faris fatacana wuu duray hu cumar bilkhinjari middi ayuu ku duray sita tacanaatin lix midiyood ama lix tooriyood ku dhufta ixdaahunna tooreeyaha midoo taxta surati xudunta hoosteeda meesha gumaarka ah ayuu ka geliyey weliba waa bahal afaysan sunna wuu soo mariyey uma naxara ninkii wuu gowracay nafsahu naftiisii ninkii baa isdilay haddana cumarra waa dilay isna waa isdila ninkii laftirkiis baa isdilay bacda an tacana markuu duray ka gadaal alaaata uu dhaawacay alaaata cashara saddex iyo toban rajulan ahnin saddex iyo toban nin oo saxaabadii iyo taabiciintii meesha ku tukanayso masaajidka raggii ku jiray ka midana wuu dhaawaca maata waxaa dhintay minhum raggaa xaggooda sabcatun toddoba ayaa dhimatay toddoba nin oo ka mid a dhaawacii ninkaas u geystay yaa dilay amaa cumaru cumar fa inahu asagu saaxa wuu qayliyey asagoo salaaddii ku jiruu qayliyey qatalanii waxaa i diray alkalbu kii aygaaha intaa markuu yidhi uma saqata waa dhacay suuratu yuusuf uu dadka ku tujinahay codkiisi baa go codkan aad soo saaraysay haddii intaa caloosha tohray lagaaga dhufto calooshu ku daloosanto neeftii afka codkii aad ka soo saaraysay halkaanu ka baxaya la maqli maayo marka codkaagii la maqli maayo <sighs> markaa tiraahdi xaggu ka baxaya codkii marka iyo aryadii marka codkii baa go-ay marka way yaaban yihiin dadkii tukanahayay subxaan qaar baa ku haya codkii baa meelahaas masaajku waa buuxay dad badan baa ku jiray marka waa la yaaban amaa cumaro eh, fasallaa waxaa tujiyey binaasi dadka cabduraxmaan ibnu cawf cabduraxmaan ibnu cawf buu soo hormariyey wuxuu yidhi dadka salaadda u dhammaystir cabdiraxmaan baa dadkii tujiyey uma duciya waa loo yeeray aabiibu dhakhtarkii licumara cumar baa loogu yeeray nin dhakhtar ah falamaa goortii lam yajid uusan helin cumaru cumar lilqadaa'i geerida takhallusideeda xiilatan wa xiilada qaala wuxuu yidhi alxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaatay aladii allahaasoo lam yajcal aan ka yeerin maniyatii geerideyda biyadi rajulin nin gacantiisaoo yadacii sheeganaya alislaam islaamka nin muslima ilaahiga aan gacantayda ku sababin ilaahigaasa mahadloo ninka dilay gaal buu ahaa gaal buu ahaa asilatun su-aalo man ruuxebaa qaatala dilay man qaatilu lkhaliifati khaliifada cumara cumar ah ruuxii dilay waa kuba abululu'at almajuusi udkur waxaa sheegtaa maa waxaa tacriifu aad ka garanaysid can hada alxaadii dhacdadan ayada ah dhacda aad u xanuun badan bay ahdo dheer oo qisaa dheer oo bukhaariya kusoo aroortay maada qaala cumaru cumar muxuu yihi cindamaa goortii calima uu ogaaday anahu nink annahu cumar laa xiilata wa xiilad la yidhaahdo iyo fakasho lilqadaai qadaha ilaahay inuusan u sugnaan oo laga fakan karin addarsu saadis walcishruun darsiga labaatan iyo lixaad cahdu cumara cumar ballankiisii bishuuraa dadkii la taliyaashiisa ah iyo golaha golaha shuurada uu la balamay lamaa goortii axasa uu dareemay cumaru cumar bilwafaati geeri nin weyn wadki waa yaqaanaa bay yidhaaheen soomaalidu cahida wuxuu kala balamay ballamay bishuuraa wadatashi fi ikhtiyaari lkhaliifati madaxweyne doorashadii ilaa sittatin lix oo min kibaari saxaabati saxaabada raggii ugu waaweyna kamid ah. dadkii la taliyaashiisa haw into isugu yeeray wuxuu yidhi lixdaa mid ka mid ah madaxu doorta wahum ayaguna lixdaas kow caliyu bnu abi aalib labo wa cuhmaan ibnu cafaan saddex wazubayr ibnu cawaam afar wa sacad ibnu abi waqaas shan wa cabdiraxmaan ibnu cawf lix wa dalxatu bnu cubaydillaah soo ma jeedaan lixdaa nin nebi maxamedoo raalle ka ahaa nebigu ka dhintaye midkaad rabtaan madaxweyne ka dhigta wakhtaara wuxuu u doortay cabdalaahi cabdulaahi ibnahu wiilkiisa ahaa wuu doortaa isagana muxuu u doortay laakiin liyashhada suu goobjoog u noqdo ijtimaacahum ragga la kulankooda walaysa lahu laakiin asaga uma sugnaan min alamri xilka xaggiisa shay-un waxba wiilkayguna maadaamuu geeri xanuun badan ay ku timid meeshaad ku tashanaysaan ha joogo laakiin xil ma qaban kara bi wiilkaygu meesha wuxuu diidan yahay qaraabanimo inay timaado waliyaa qaraabadiisaa xilkii uu ku wareejiyay wiilkayga lama dooran kara asaga uma tuwufiya waa la oofsaday sala allahu calayhi radia allahu canhu wa ardaa wa dufina waxaa lagu aasay bijiwaari saaxibayhi labadiisii saaxiib dariskooda rasuulilaahi rasuulka alla iyo wa abi abibakar radia allahu canhum sala allahu calaa nabiyina muxamed wa kaana cumruhu da-diisu waxay ahayd yowma wafaatihi geeridiisa maalinkeeda halaathun wa eh, situuna sana halaathun wa situuna sana ah, ama halaathan wa situuna sana eh, lixdan iyo saddex sano wa muddatu khilaafatihi intuu xilka hayay muddadiisuna cashru sanawaatin waa toban sano wa sittatu ashhurin iyo lix bilood waa arbacatu ayaamin iyo afar beri maaqa weeye toban sano lix bilood iyo afar abubakar xilka maaqu soo hayay ah, asilatun su-aalo maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumar xiinamaa waqtigii axasa uu dareemay bidunuwi ajalihi geeridiisa soo dhowaanshaheeda asxaabu shuurihii ayuu la ballamay man hum waa kuwama asitatu lixdii aladiina kuwaasoo ikhtaarahum uu doortay lishuuraa wadatashi xilka laga tashado limaadaa maxay buu ikhtaara u doortay ibnahu inankiisa cabdallaahi cabdallaahi macahum la jirankooda inuu goobjoog noqdo bes kam kaana cumruhu geeridiisu maaqay ahayd dadiisu maaqay ahayd yowma wafaatihi geeridiisa maalinkeedii dadiisu maaqay ahayd lixdan iyo saddex kam muddatu khilaafatihi xilka intuu hayay maaqay ahayd khulaasatu khilaafati cumara cumar khilaafadiisii gebagabadeedii radiallahu canhu iyo wasiiratihi iyo qaabnololeedkiisa huwa asagu cumar ibnukhadaab ibnu nufaylin weeye wa kunyatuhu kunyadiisuna abuu xafsin abuu xafsin weeye wa laqabuhu laqabkiisa iyo naynaasiisuna alfaaruuqu faaruuq wa welida waa la dhalay bacda nebiyi nebiga gadaashiisa sala allahu calayhi wasalam bihalaada cashrata sanatan saddex iyo toban sano ka gadaal walamaa goortii bucida lasoo diray nabiga sala allahu caley wasalam kaana cumaru cumar wuxuu ahaa min ashaddi almucaaridiin kuwii ka hor yimid kuwa ugu daran lil lilislaami islaamka walamaa goortii haajara ay hijroodeen almuslimuuna muslimiintu ila alxabashati ardulxabash ay u hijroodeen aslama wuu islaamay fa acaza wuu ku xoojiyey allaahu alle al alislaama islaamka bihi asaga fa futixa waa la furay dimashqa dimashaq ayaa la furay bacda fatxi اlyarmuuki yarmuug furashadeeda ka gadaal ah. fatxu dimashqa dimashaq furitaankeedii bacda fatxi اlyarmuuk soosaa idiin qori maayo fatxu dimashqa dimashaq furashadeeduna bacda fatxi اlyarmuuki yarmuuk furashadeeda ka gadaal ayay ahayd saara abuu cubaydata abuu cubayde ayaa socday bijeyshihi ciidankiisa ilaa makata maka ayuu ula socday wa macahu la jirankiina waxa ahaa khaalid ibnulwaliid fa xaasaraa way go dimashqa dimashaq sabciina leylatan toddobaatan hameen wa samica khaalidun khaalid baa wuxuu maqlay leylatan hameen dowdaa-a dowdaa maxau qaylo fii dimashqa dimashaq dhexdeeda fatasallaqa wuu koray suwarahaa suuraha ayuu koray derbiyadeeda suur suur qur-aanka ma ku aragteen suur ya suur qur-aanka ma ku aragteen ah. min qibalihi alcadaab waxbaa jiray raaraadiye ya bahala soo raadiyey ya idinu maqlo waa saa taas siin wey tan fiiriya ku yaala bisuurin qur-aanka ma ku arteen bisuurin bisuurin yaa suuratin idinma weydiin suur haye bisuur lahu baabun baatinuhu fiiran bisuur suur marka waa derbi <coughs> waa derbi wey suuratinna ma ah suwar oo saadana ma ah suur marka waa kaas wanufiqa fi suurina waa waxaa lkalete wa ayib fatasallaqa wuu koray suurahaa marka derbiyadeedii watabicahu waxaa raacay bacdu shujcaani geesiyaasha qayb ka mid a ah, uma fataxa wuu furay uma fataxuu way fureen albaaba albaabkii wa way takbiirsadeen fadakhala almuslimuuna muslimiinta galay magaaladii mukabiriina xalay kuwa takbiirsanaya fa afaaqa way soo miyirsadeen alruumu ruum wa dalabuu waxayna codsadeen asulxa heshiis fa saalaxahum wuu la heshiiyey abuu cubaydata abuu cubayda uma saara bijeyshihi ciidankiisuu la socday wa macahu la jirankiisa iyadoo yahay khaalidun khaalid khaalid bnu waliid faftataxuu waxay furteen muduna shaami shaam magaalooyinkeedii ilaa an wasaluu ilaa ay gaareen andaakiya andaakiya xagey ku taalla halla sheegahe soo maree turkiga xagga turkiga fatxu beytilmaqdis beytulmaqdes suurashadiisa wa kaana cumaru cumar wuxuu camar ibn caas wuxuu ahaa yuxaasiru mid go-doomiyey beyt almaqdisi beytulmaqdes fa dalaba aruumu ruum baa waxay cabsadeen codsadeen asulxa heshiis calaa yadi cumar ibn alkhadaab cumar ibn khadaab gacantiisa fatawajaha wuxuu u jeediyey iley wuu u jahaystay ileyhim xaggooda wa kataba wuxuu u qoray lahum ayaga cahdan ballan wadaalika arrinkaasuna sanata khamsata cashara sanadkii shan iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan ayuu ah uma saafara wuu safray ila shaami shaam buu u safray cumar fa nadama wuu hagaajiyey xukuumatahaa maamulkeedii fatxu misra misr furashadeeda uma saara wuu socday camr bna caas ilaa misra misr ayuu u socday biidni cumara cumar idanki wa amadahu wuxuuna ku siyaadiyey biitnay cashara alfan labi iyo toban kun faxaasarahaa wuu go'doomiye haa masar xataa saalaxa ila uu la heshiiyey ahlahaa dadkeedii wa abqaa wuuna daayey almuqawqisa ninkii ahaa ra'iisan ra'iis ayuu u daayo madaxweyne calayhim dushooda uma saara wuu socday ila iskandariyati ayuu u socday faftataxaha wuu furfurtay wa taqadama wuu hormaray ila saxraa'i libiya iyo halkaa faftataxa wuu furfurtay iyadiina uu ka guulaysta gaaladii barqata meesha la yidhaahdo daraabulus ayuu furtay wacazama wuxuu go-aansaday cala tawajuhi ujeensasho ilaa tuunisa tuunis uu u jeensaday iyo waljazaa'iri jazaa'ir fa nahaahu cumaru cumar baa ka reebay radia allaahu canhu waqcataa aljisri jisriga labadiisii dhacdo waa ciwaana waxaanu jahaza cumaru cumar baa diyaariyey jeyshan ciidan buu diyaariyey biqiyaadati abi cubaydin abi cubayd hogaankiisa ayuuna ku diyaariyey abi cubayd ibni mascuudin athaqafiyi liitmaami fatxi lciraaqi ciraaq furashadeeda dhammaystirankeeda dhammaystirkeeda fataqaabala aljeyshani labada ciidan baa iska horyimid yafsilu xaalo uu kala saaraya baynahumaa dhexdooda nahru lfuraati furaat webigeed fa aslaxa abuu cubaydin abuu cubayd baa wuxuu hagaajiyey jisran jisr waa maxa boondo ama beriij wacabara wacabara wuu usoo gudbay ilayhim xagg uula gudbay ilayhim gaalada xaggooda bijeyshihii ciidankii fa qutila waa la dilay abuu cubaydin abuu cubayd wanhazama way jabeen almuslimuuna muslimiintii waqaraqa way hafteen bacduhum qaarkoodu biyihii bay ku leedeen fa amara wuxuu faray almuhanna muhanne ilalmuslimiina muslimiintii bishaddi iljisri buundada in la adkeeyo fa cabara way ku gudbeen calayhi dushiisa almuslimuuna muslimiintii wa qutila waa la dilay minhu muslimiinta xaggooda arbacatu aalaafin afar kun wa min alfurusi furus xaggeedana waxaa laga dilay sittatu aalaafin lix kun falamaa goortii calima uu ogaaday cumaru cumar bidaalika arrinkaas arsala wuxuu diray aljuyuusha ciidamadii ilal muhana muhane ayuu ciidamo usoo diray faratabaha wuu hagaajiyey wa talaba wuxuu ka codsaday min alfurusi furus an yacburuu inay usoo tilaabaan ileyhi xaggiisa fa cabaruu way usoo gudbeen wa xamala wuu weeraray calayhim dushooda xamlatan weerar weerarkaasoo farraqad kala geysay jamcahum midnimadooda uma qataca wuxuu gooyey aljisra buundadii faqutila waa la dilay min alfurusi furus xaggooda khalqun makhluuq cadiimun ee weyn uma arsala wuu dilay asraayaa ilaalooyinkii fa malakat way hanatay mucdama alciraaqi ciraaq badankeeda say u badnayd fatxu lqaadisiyati qaadisiye furitaankeeda balaqa almuhana muhane waxaa soo gaaray muhana ibnu xaarisa anna aruuma reer ruum jahazu inay diyaariyeen al aljuyuusha ciidamo listirdaadi maa shay soo ceshashadii fuqida la waayey min bilaadihim dhulkooda fa kataba licumara cumar buu wuxuu u qoray muhane waraaq yastamiduhu isagoo gurmad ka codsanaya fa bacatha wuu usoo diray cumar ilayhi muhane xaggiisa arbacata aalaafin afar kun oo ciidana biqiyaadati sacad bin abiqaas sacad bin abiqaas hogaankiisa wa atbaca wuxuu kaloo raacsiiyey hu ciidankaas bimidliha iyadii oo kaleeto wa fi ariiqi waddada dhexdeeda balaqa waxaa soo gaaray sacdan sacad wafaatu lmuhana muhane geeridiisa fadama jeyshahu ciidankiisu wuxuu usoo dumay ilaa jeyshihi ciidankiisi ciidankii muhana iyo kiis cad walamaa wasala markuu gaaray ila alqaadisiyati qaadisiyo qaabalahu waxaa ka hor yimid rustumu rustum baa wuxuu kala hor yimid qaa'idulfurusi furus hogaamiyaheeda ahaa yaxuulu xaalo uu kala dhexgelaya beynahumaa dhexdooda nahrulfuraati webigii furaat wa macahu rustum jirankii waxaa ahaaday halaaثuuna fiilan soddon maroodi iyo wa miatun atun wa cishruuna alfa muxaaribin boqol iyo labaatan kun oo dagaalyahan fadalla alqitaalu dagaalkiibaa wuxuu daa'imay halaaثata ayaamin saddex maalmoodoo husiba la jabiyey fii nihaayatihaa gabagabadeedii alfurusu ree furus wa qutila waana la dilay rustumu rustum wa halaka way baaba'een akharu caskarihi ciidankiisa badankoodii qatlan dil iyo wa qaraqan iyo ay biyihii ku maanshoodeen wadalika arinkaasuna sanata arbacata cashara min alhijra waa sanadkii afariyo tobnaado hijrada ka mid a ah. uma zaxafa sacdun sacad baa wuxuu u siqaday oo aaday u sikaday cala almadaa'ini magaalooyinkii faftataxaha wuu furtay wa nasala wuxuu soo dejiyey iwaana kisra wuxuu degay wanasala wuxuuna degay iwaana kisra kisra boqortooyadiisii wajacalahu wuxuuna ka dhigtay masjidan masaajid wa kataba licumara cumar buuna u qoray yubashiruhu xaalo u bishaaraynaya bilfatxi furasho fawallaahu cumar baa wuxuu uga dhigay xilka ugu dhiibay calaa maa fataxo wixii uu furtay wuxuu yidhi adaa ka mas-uul siiratu cumara cumar siiradiisii radia allahu canhu kaana cumar wuxuu ahaa mutaxalliyan mid ku quruxsan biljasmi go-aan cafiifan mid dhowrsoon buu ahaa ka dhowrsada can amwaali raciyati shacabka iyo dadka rayidka ah xoolahooda ra-uufan mid u dhimriya ayuu ahaa bihim ayaga laa yasmaxu uma ogolaan jirin liaxadin qof oo min cumaalihi shaqaalihiisa ka mid ah an yastabidda inuu ku tigri falo bira'yihi ra'yigiisa wa huwa cumar awalu man ruux kii ugu horreeye weeyo amara faray biwadci taariikhi taariikhda dejinteeda alhijriyati ee hijri wa tadwiini dawaawiin iyo diiwaanada in la qolo iyo malafka wa wadci lbariidi iyo boosteto in la dejiyo watakhada wuxuu yeeshay beytan guri lilmaali xoolaha wa amara wuxuu faray xoolaha muslimiinta macnaa meel lagu kaydiyo wa amara wuxuu faray bitowsiici masjid اlxaraami masaajidka xurmada leh in la ballaariyo iyo wa masjid rasuul alxamdulilah iyo rasuulka masjidkiisa sala اllahu alيyh wasalam wa wadaca wuxuu u dejiyey lidiyaafaati martida duuran guryo maqtaluhu dilkiisii wa baynamaa waqti kaana u ahaaday yusalii mid tujiya asubxa salaada subax dakhala calayhi waxaa u soo galay abulu'at almajuusiyu ninkii abululu almajuusi la ohan jiray wa tacanahu wuu duray sita tacanaatin lix toorreybuu ku dhuftay uma naxara ninkii wuu gowracay nafsahu naftiisa bacda an tacana markuu duray ka gadaal oo tooreeyeyey cashara rajulan saddex iyo toban nin maata waxaa dhintay minhu ayaga xaggooda sabcatun toddobo facahida wuxuu kala ballamay bishuuraa wadatashiga ilaa sitatin lix oo min asaxaabati saxaabada ka mid a ah lintikhaabi alkhaliifati madaxweyne say u doortaa wakhtaara ibnahu wiilkiisana wuxuu u doortay cabdalaahi ah shaahidan goobjooge calaa ijtimaacihim kulankooda u goobjoogo ka noqdo ra'yigiisuna macquul buu ahaa uma tuwufiya waa la oofsaday waa cumar wa dufina waa la aasay bijiwaari saaxibayhi labadii saaxiib labadiisii saaxiib dariskooda walxaal cumruhu cumruhu daadiisuna halaatun wa situuna sana lixdan iyo saddex sanay ahayd wa muddatu khilaafatihi khilaafadiisa wakhtigeediina cashru sanawaatin lix sano ayay ahayd iyo wa sitatu ashhurin lix bilood iyo wa arbacatu ayaamin iyo afar maalmood wallaahu aclam sala allah wbaaraka cala nabiyina moxamedi waaalih